bismillahi raxmaan raxiim kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal idil ahaantiinba meel walbo aad joogtaan waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka galab wanaagsan oo hadahan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda kulmiye

mar kale galab wanaagsan ayaan idin leenahay barnaamijka galab wanaagsan alaab waxaad ku dhagaysataan kaalimaha suugaanta kuwii hore kuwii dhexe iyo kuwii dambe waxaan ka marneen sheekada iyo kaftanka ayaan ka marneen galabta barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa cabdulaahi bootaan xidigii iyo anigoo ifra axmed kaakiya ee soo dhawaada saaxiibeya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 waadhawahay kaaki saaxiibada barnaamijkan waxaa leenahay igana soo dhawaada galab wanaagsan soo dhadhawaada mhm. shaahiin soo qaata mhm. haddii kafee cabtiin haddii qaxwo cabtiin mhm. haddii galabkii ma la qaxweeyaa waa la casriyaa iyo qaxwo iyo qaxwo labada waa la dhihi <laughs> shaah iyo qaxwo eh. iyo kafee wax ahayn ma lacbaa qaxwada an waxaa u maleynaya in subaxii bis la isticmaalo mhm. ah, laakiin hadda haddii lay dhihi lahaa mm. qaxwo mm. subax bisaan yani u aqoonsanaa lahaa in la isticmaalo bkaas mhm. anu weli galab qaxwo ma isticmaale maya maya maya iisu dhaweyn kafeega horta ukaadi anig qaxwada markaan cabo mhm. waan seexan karaa ah. laakiin haddaan kafey taabto dhafarka adduunka ma baranin marka dadka kafeega ku shaqeey kuma shaqeeyo ma jecel xitaa dad a ah, waxaa jiro mm. anaa ka mid ahba haddaanan kafee cabin mm-hmm. ama aana cabin qaxwo hadda kafee hadaa hore ka cabo horaa kasoo okay anigani eh. haddii koob lagu cabay xitaa <laughs> <laughs> waxaan leeyahay yaa i geeyey waxaan inta jeer oo aa dhibaato kula kulmay tiris ma lahan oo markaa taabto haa habeenkaas oo mm. idil aan wax hurdaa arkayni marka an waa yarahay dadka yareer <laughs>

waxaa arki jiray mhm. ciyaalka xaafada oo markii duurkii ay ka imaadaan iskuulka iyo mhm. dugsiga iyo meelahaas mhm. waxay imaanayaan iyadoo cabitaan iyo waxa aysan diyaarsaneen mogtaha kushul barafaha lasoo qabana sheexii guriga yaalay lagu daraa cabitaan ahaan iyo qabow in laga raadinayo aa loo cabi jiray ma midka casriysana jira kaas kaasoo la qurxiyo le laakiin magac xataa gooni uu leeyaho ice lipton t ice lipton lipton t t waa baraf waa caleentii oo liptonka ahayd mhm. iyo haalinhunaaoo laisku daray waayahay mhm. eh, maadaama kafeega kafey ma ku jiraa <laughs> aduu kafey ku jira iisa dhaweyn waa caleenta keliya Ah, waa normal markaasanigaas aqaanaa oo xitaa markay samaynayaan dhalinyarta xaafada layia falaad badanma dhowin wala markaa arki jiray mm. laakiin waxaa la dhihi jiray falaad badana ah, maxaa sidan loo sameeyaa barafka loogsheexmaa loogu talagalay baraf ayadoo laleeyahay dhaqanxumo waay waxaana wadaan sheexa ku ciyaarinanaya eh? xilligaas uu fiican yahay waa arki doonaa kafeyguna waa sidaas <laughs> wanaagsan ayaa idin leenahay dhegeystayaal meel kasta aad joogtaan mm. barnaamijka galab wanaagsan alaab waxaan ku daafurnaa dhankayga kaalimaha sugaanta waayahay kaalimaha sugaaneed barnaamijka daafuraneen waxaan ka dhigaynaa hees ay ku wada luuqeeyaan mm-hmm. maxamed namooge iyo heba nuura dhegeysa haboon saaxiibayaal tahay halkaasi haddii aan oga imaano hiba nuura iyo mhm, maxamed mooge eh, cambajilib ku yaal babaygii mhm. janaaliyo cambajilib ku yaal mhm. daafur way ahayd barnaamijkeena galab wanaagsanadi waxaa u baahan tahay in lagu geeyo beerayani ah, <laughs> eh, dalagii dalka in laysku ammaano waxay ka mid ahayd waxyaabaha ugu fiican hadda laakiin eh, in waxaa laga yaabaa waxyaaba shisheeye in dadka lagu ammaano mm. xilligii hore laga soomaaliya sida loo jeclaaya mm. dhaqanka geela beeraha dhulka roobka adigaha meel looga bixi jirin dalka taasaa loogu faani jiray bal waayahay mm-hmm. heeskaasina waxay daafur u ahayd barnaamijkeena galab wanaagsan dhanka kaalimaha sugaanta aan kusii soconaynaa mm-hmm. waxay soo qabanayaa hees ay ku wada luuqeeyaan mm. saalix iyo qadra daahir cige qusad weeye soo islamaan garan aad iyo aad mm, maxaa ka warama eh, markii laisku fahmo aad iyo aad sidka waxa ilaah uu bixiyo oo ah in qofkan wakhtigii uu kugu simay kadibna hadee isfahankiinii inuu halkaa kasii socdaalehe waa tahay barnaamijkeena galab wanaagsan ayaan ku guda jirnaa waliba qaybihiisii dhexe ayaan isla maraynaa aad iyo aad degeystayaashu eh, waxay leeyihiin mhm. markii kaalimaha sugaanta maana loo sii wado kaalimaha sugaaneedaan kusii soconaa mhm waayahay ifrax waxaan soo qabanayaa hees uu ku luuqay miraheedan uu leeyahay cabdikaamil cawaale oo la yidhaahdo amraney Thank you. allelehe eh, heestaas oo ku luuqeynayay cabdi kaamil eryadeedana uu lahaa cabdi kaamil eryadeedana uu isla isagu lahaa mhm. waxay qayb ka ahayd barnaamijkeena galab wanaagsan waa tahay botaano gabagabadii barnaamijkeena galab wanaagsan ayaa isla soo gaarnay mhm. dhammaan dhegeystayaashiina u mahad celinaynaa sida wanaagsan barnaamijka ula socdeen mhm. iyo farsmaqaanka barnaamijka inoo farsameynaya gabagabada heeska waxaa uh-huh. soo qabanaya hees uu ku luqeeyo la foole heestan waxaa la yidhaahdaa isa seega nagu dhacay uh-huh. waa amuur inaga weyn guud ahaan saaxiibayaal heestaas ayaa u dambeysay barnaamijkeeni gale wanaagsan tan iyo barnaamijkan kale nabadgelyo

waxay xusuusteen qofka ugu jeclaayeen ubaxay xusuusteen qofka ugu jeclaayeen tii aan hablo idil iyadown ka doorteen tii aan hablo idil iyadown ka doorteen waqtigaan la galay iyo oran urkaygana kumay jirin me ooridaade amarkaa qoraaye isa seeka nagu dhaxaywa seega nagu dhaxay amurinaga weyne weligay ismaan odhan urkigana kumay jirin may ooridaadee amarkaa qoraaye isa seega nagu dhaxay waa amurinaga weyne isa seega nagu dhaxay inkastoo dabiya olol aqalkeenni lagu shiday inkastoo dhexdeennii uradaagi ku xidhan tahay isna anigu sidii baan kugu urfayoobahay indhahaygu sidii bay ilmada kugu qubhayaa kastoo dabiya ulul aqalkeenni lagu shiday inkastoo dhexdeenni buradagi ku xidhaan tahay misna anigu sidii baan ugu uurfayoobahay indhahaygu sidii bay ilmada kugu qubaya allo way u fududahay war inaynu kulanay sidiibaan ayaankiyo calabka u sawraaya alla way u fudutahay war inaynu kulanay sidiibaan ayaankiyo calabka u sawraaya rabbigay ma eexdee sidiibaan ammaanada ebbe ugu kalsoonahay rabbigay ma eexdee sidii baad ammaanada ebe ugu kalsoonahay alla way u fududahay mar inaynu kulaanne sidii baan ayaankiyo calabka u sawraaya alla way u fududahay mar inaynu kulaanne sidii baan ayaankiyo

dadka ugu jeclaaye ubaxii xusuusteen dadka ugu jeclaaye tii aan habloo igil iyadown ka doortee tii aan habloo igil iyadown ka doortee axbigaan la galay iyo

ismaan oran urkaygana kumay jirin me ooridaade amarkaa qoraaye isasieka nagu dhaxay waa amurinaga weyne weligay ismaan oran urkaygana kumay jirin me ooridaadee amarkaa qoraaye isa seega nagu dhacay amurinan weyne isa seega nagu dhacay amurinaga weyne inkastoo dabiya olol aqalkeenni lagu shiday inkastoo dhexdeennii uradaadi ku xidhan tahay isna anigu sidii baan kugu urfayoobahay indhahaygu sidii bay ilmada kugu qubhayaa inkastoo dabiya olol halkeennii lagu shiday inkastoo dhexdeennii buradagi ku xidhan tahay isna anigu sidii baan ugu uurfayoobahay indhahaygu sidii ilmada kugu qubaya allo way u fududahay mar inaynu kulanni

kulane sidiiban ayaankiyo calabka u alla way u fududaay war inaynu kulane sidiiban ayaankiyoy calabka u rabbigay ma eexdee sidibaan ammaanada ebe ugu kalsoonahay rabbigay ma eexdeen sidii baan ammaanada ebe ugu kalsoonahay